uu uga warramayaa musanifka raximahu llah wuxuu yidhi jidaalu lmushrikiina mushrikiinta doodoodii gaaladii ahlu shirkiga ahayd doodii ay nabiga la doodayeen calayhi salaatu wasalaam iyo wa talabuhum ulaayaati aayaadka alle mucjizaad oy dalbaanay doonaan ayuu cunwaankaas u caqiday weeyaan oo khaariqulcaado baa loo jeedaa aayaadka mucjizaadka ah khaariqulcaadada ah codsigoodii ay codsadeen wey marka musanifku wuxuu leeyahy raximah llah wa kana min jumlati jidaali lmushrikiina أنهم كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات تعجيزا وعنادا وكان من جملة, من جملة جدال المشركين مشركين تدود دودا دودوب كذا لصاد دودوبا وحو أها أنهم مشركين تو كانوا وحي أهايين يطلبون كوا كضلب النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون كوا دون أو طلبوا min rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alle ayay ka dalbi jireen ka dooni jireen alaayaati mucjizooyin ayay weydiisan jireen inuu ula yimaado laakiin xaqdoonnimo miyay u waraysanayeen oo haddii la siiyo xaqii inay qaadanayaan maya shiikhu wuxuu yidhi tacjiizan wa cinaadan waxay u weydiisanayaan tacjiizan cajsigelin oo inaysan nebi maxamed inuusan la iman karaynin arrinta aayaadka mucjizaadka ahi ay aaminsan yihiin darteed inay nebiga ku cajsigeliyaan oo tusaan dadka aayaddii iyo khaariqulcaadadii la weydiistay inuu la imaan waayey uu ka caajizay iyo wa cinaadan madax adayg cinaad oo nebiga ay ku cinaadayaan xaqa iyo tawxiidka uu wato daraaddeed bay sidaa u weydiisanayaan aayaadka laakiin uma ayan weydiisanin inay yihiin dad xaqdoona waqad takarara dalika minhu miraaran fii awqaatin mukhtalifa waqad takarara wuu soo laalaabtay oo waa tiro batay wuu soo noqnoqday dalika arrinkaa oo aayaadka iyo mucjizaadka nebiga laga dalba ihi miraaran in badan ayuu minhum xaggooda ka soo noqnoqday fii awqaatin mukhtalifa wakhtiyo kala duwan ayay nebiga mar walbaba markay muddo joogaanba waxay leeyihiin la imaw aayadda noo keen mucjizadaasi saa iyo noo yeel iyo wax lamida bay odhanayaan wy fa dalika anahum ijtamacuu marata fi lmasjid alxaraam fa min dalika arrinkaa waxaa ka mid ah oo aayaadka la codsada ihi annahum ayagu mushrikiintii ijtamacuu inay kulmeen maratan wakti kol inay kulmeen fi lmasjid alxaraami masjid alxaraam inay mar ku kulmeen odayaashoodii baa kulmay mushrikiintii bayt ullahi alxaraam ayay masjidkaasi ku kulmeen wastashaaruu baynahum dhexdoodana way ka showreenoo talay isku darsadeen mushaawaray sameeyeen arrin bay marka isla qarireen markay arrintii ka showreenee goosteen uma arsaluu waxay direen yani ay axadan bay direen wey qof bay direen ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabigay u direen oo waxay yidhaahdeen orodo maxamed u tago oo noogu soo yeer saasay dheheen weliba waxaad ku tira ninkii way direen ninkii markay direen ayuu nebigu u tegey wuxuuna u sheegay ana ashraafa qawmika dadkaaga oo qoomkaagii ah, odayaashoodii iyo duqowdoodii qad ijtamacuu way kulmeen waxayna u kulmeen liyukallimuuka adiga nebi maxamed aynay kula hadlaan marka saa darteed u kaalay way kuu yeerayaane wey u imow odayaashiibaa inay kula hadlaan doonayeen waxayu ina anabiya sala allahu alayh waali wasalama kana xariisan cala rushdihim gaayat alxirsi kama qaala allahu tacaala falacalaka baaqicun nafsaka cala aahaarihim in lam yuminuu bihada alxadiidi asafa faqad jaaahum sariican yarju islaamahum wuxuu leeyahay sheekha waxayu meeshii ina nabiya sala allahu calayhi waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana ou ahaa xariisan mid ku dadaalo calaa rushdihim hanuunkooda inuu ilaahay hanuuniyo oo aada ugu dadaali jiray gaayat alxirsi dadaal yoolkii meesha ugu dambayso oo aada la jeclaa dadka inay hanuunaan qoomkiisa siduu rabbi u sheegay wey sida kama qaala allahu tacaala siduu rabbiba yidhi oo qur'aanka ku sheegay falacallaka baaqicun nafsaka cala aahaarihim in lam yu'minuu bi alxadiidi asafa falacallaka waxaa la arkaa ood adiga nebiyullaahi maxameda mudan tahay baaqicun mid halaagi inaad tahay nafsaka naftaada aad halaagayso naftaada aad halaagaysa halaag baad sabab ugu noqoni calaa aahaarihim iyaga raadiyaashooda dabadii yani raadkooda oo aad daba taagan tahay wey daba taagnidaadaod iimaanka la doonayso inaad naftaada u halaagta baaba la arkaa in lam yu'minuu haddaysan rumaynin bi hada alxadiidi qur'aankan oo kanoo warkan oo kanoo qur'aanka ihi haddaynan rumayn naftaada inaad la halaagto asafan ay haydan wa xusnaa liajli asaf yacni murug darteed iyo caro darteed inaad naftaada la halaagto ayaaba la arkaa weyaan yani nabiga soo ugu dadaali jiray salawaatu llahi wasalaamu calayhi qoomkiisa inay yani dacwadii dacwat tawxiid ay qaataan muslimiin ay noqdaan yani soo u daba taagnaa waxaabaad moodaa markay qoomkiisa rumayn waayeen murug darteed inuu naftiisa la halaago ay saa u halaagsanto ayuu rabbi ku leeyahay subxaana wa tacaala mar hadduu nabigu sidaa ugu dadaali jiray marka faqad jaa'ahu marba hadday odayaashiiba u yeerteen asna ou ahaaba iimaankooda islaamnimadooda mid doonaba uu ahaayo aada ugu dadaali jiray faqad jaa'akum nebigu waa u yimid odayaashii oo dacwadii wuu ajiibay sariican deg deg buu ugu yimid yarjuu isagoo rajaynayo islaamahum islaamnimadooda rajo ka qaba inay soo islaamaan fa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen nebigu waa u yimid wuu la fadhiistay markaase hadalkoodii go-aanka ay gaareen ba usoo jeediyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen innaka adiga nabiyullaahi maxamedow tukhbirunaa waxaad noo sheegtaa ood nooga warantaa mar walbaba ana arusula rususha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diro kaanat lahum aayaatu inay aayado lahaayeen mucjizaad inay rusushu lahaan jirtay baad noo sheegtaa yacni qur-aanka markuu ilaahay ka warramaya rasuul kasta mucjizadii la siiyey taabay u jeedaan arrintaas baad sheegtaa kaanat limuusa nabiyulaahi muusa inuu lahaa casan mucjizo oo ul ah ou lahaa aayad oo khaariqulcaada ahoo ushiisiiyo khaariqulcaada inuu lahaa baad noo sheegi jirtay walithamuud annaaqatu qowmu thamuudna inuu nabiyullaahi saalix ilaahay ku xoojiyey qowmkiisii markay codsadeen hashi qowmu thamuudna inay hashaa lahaayeen wa kaana ciisa ciise inuu ahaa nabiyullaahi ciisa yuxyi lmowta kuwa dhinto dadka dhintay mid ka soo nooleeye inuu yahay baad noo sheegi jirtay ood nooga warrami jirtay dadka dhintay inuu soo nooleeyo mucjisadaas buu lahaa marka mar haddii rusushii ay mucjisaadkaa lahaayeen adna inaad rasuul tahay aada sheegani fatinaa biaayatin kamaa ursila alwaluuna bay yidhahdeen fatinaa noola imow noo keen biaayatin aayad noola imow kamaa ursila alwaluuna sidii dadkii hore loo diray oo kale rususha ahaa loo siiyey adigana aayad la midahoo kale noola imow oo ushii muuse oo kale yani maaragtay xashii nabiyullaahi saalix oo kale mucjizadii nabiyullaahi ciisa ou lahaayo ixyaa lamwaat iyo wixii lamid ah adna kaalay noola imow maxaa yeel rusushii hore masaladaasaa lala soo diray adna kaalay noola imow wey hadalkaasuu marka shiikhu tacliiqinaya wa kaanuu waxay ahayd mushrikiintii yadunnuuna kuwa maleeyo ana min khawaasi rusuli rususha yacni inay la gooni yihiin khaasnimadooda inay ka mid tahay oo ay la gooni yihiin annahum yaqdiruuna kuwa awoodaa inay yihiin cala ixdaai mili hadihi alkhawaariqi wlmucjizaati hadihi alkhawaariqi khaaliqada waxyaalaha caadada qarariyo jeexaahi iyo waxa lamidka keenistooda iyo walmucjizaati mucjizaadka keenistooda kuwa khaas la ah oo khawaastooda inay ka mid tahay ay la imaan karaan mata shaau markay doonaan ay la imaan karaan taabay malaynayeen macnaha waxa weeye mushrikiinta waxay malayn jireen rusushaba inay ayagu iska leeyihiin aayaadka markay doonaan iyo mucjizadaba inay keenaan oo la yimaadaan min cindi anfusihim kala yimaadaan ee ma aynan garanaynin arrintani inuu alla keliya leeyahay cid kale aysan awoodi karaynin kuwa garanaya ma aha weeyaan wa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii yadunnuuna kuwa maleeyo ana min khawaasi rusuli rususha waxyaalaha waxa ay la khaaska yihiin annahum ayaguba yaqdiruuna kuwa kale oo awoodo calaa ixdaai mil hadihi alkhawaariq khaariqulcaadaadkan iyo walmucjizaati mucjizooyinkan keenistooda oo kale inay awoodi karaan ay awood u leeyihiin mata shaau wakhtigay doonaan saasay aaminsanaayeen oy malaynayeen kamaa yaqdiru sida uu u karo oo kale u awoodo caamatu nnaasi dadka badankooda cala acmaalihim altabiiciya acmaashooda hawlahooda tabiicigaa ah, siday u awoodi karaan oo kale inay rusushuna u awoodo mucjizaadka inay la timaado taasoo kale bay malaynayeen wey yacni qofka shaqadiisao subaxii u kacaa waxbuu soo kasbadaa waxbuu sameeyaa saasoo kale inay awood u leeyihiin rususha ayay malayn jireen mana ayna malaynaynin in ilaahay leeyahay subxaanau wa tacaala oo qofkoo rabo uu siiyo sidaa darteed bay faktaraxuu ay ikhtiraaxeen oo u soo jeediyeen calayhi calaa rasuuli llahi sala alla alay wasalam nabiy llaahi moxamed ayay arrintan usoo jeediyeen ikhtiraaxaana usoo jeediyeen waa maxay marka mucjizaad dhowra bay sheegayaan waxay leeyihiin waxay usoo jeediyeen an yajcala lahum safa buurta safa la yidhaahda inuu uga yeelo dahaban dahab inuu uga dhigo buurtaan safa haddaad rasuul tahay waa dhagax meeshaan iska yaalle dhagaxan dahab noogu bedel aan ogaana markaa inaa nebi tahay aw amase yasiira canhum aljibaala inuu ka wado yasiira inuu wado canhum ayaga xaggooda mushrikiintii aljibaala ay jibaala maka maka buuraheedaan tirada badan inuu ka wareejiyo oo dhulka ka qaado oo meel kala geeyo arrintaasna yacni inuu socodsiiyo oo buurahan ka qaada maka ayay weydiisteen wayabsuta lahum albilaada markuu buuraha meesha ka wareejiyo dhulka inuu u fido oo dhul caraaho fidsan oo aan buuro lahayn kuwa degan ay noqdaan markaa wayasuda lahum oo u fidiyo albilaada ardadii oo u fidiyo buurahan ay ka baxaan waxay kaloo weydiisteen wa an yujriya fiiha alanhaara markuu dhulka dhul siman noqdo buurihii laga qaado wayujriya inuu socodsiiyo waan yujriya wey fiiha dhulka dhexdiisa alanhaara wabiyaal intaasoo webi inuu meelaan meel walba maaragtay ka soo dilaaciyo ayuu ka codsadeen weeyaan ow amase yabcatha inuu soo saaro man madaa dadkii tegay oo min aabaa'ihim aabbayaashoodii ah qubuurtoodii uu ka soo saaro hebel iyo hebel iyo hebel awowe hebel iyo ay garanayeen in qubuurta looga soo saaro xataa yashhaduu si ay marka uga markhaati kacaan biannahu rasuulun inuu rasuul yahay marka ay ka markhaati kacaan masaaishaas bay usoo bandhigeen si kale kuu rumayn maynadhe mucjizaadka la imow buurtaan safaad dahab nooga dhig buuraha naga wareejiyo naga wad dhulka dhul sima nooga dhig webiyaal nooga soo saar amase odayaasha iyadii hore noo soo nooleeyo aan aragno sida ambiyadii horeba mucjizaadkoodii ka mid ahayd weeyaan si aan uga markhaati kacno inaad rasuul ilaahay tahay walidaalika allah subxaanahu wa tacaala aayadahan fii suurati alisraa ku jiro ayuu rabbi arrintaa uga jawaabay hadalkooda uu ku sheegay weeyaan waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuna laka jannat min nakhiilin wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqid asamaaa kama zacamta calayna kisafa aw taأtiya biاllahi wاlmalaa'ikati qabiila aw yakuna laka bayt min zukhrufin aw tarqa fi الsama walan nu'mina liruqiyik xata tunazila calayna kitaaba naqra'uh qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii lan nu'mina laka kuu rumayn mayna nebinimadaada iyo risaalada aad wadato nebiyullaahi muxamedun xataa tafjura ilaa aad dilaaciso ood nooga soo saarto lanaa annaga min alardi dhulkii ilaa aad nooga soo saarto yambuuca il aad nooga soo burqiso il biyo ah dhulka aad nooga soo saarto yambuucanta waxaa loo jeeda ay caynan yambucu minha il ay biyo ka burqanayaana dhulka nooga soo saarto ku rumayn mayno weeyaan ow amase takuuna ay ahaata laka adiga kuu ahaato jannatun beer bustaan weyn aad yeelato beertaasoo min nakhiilin timir ah wa cinabin cinab ah markaa beerahaas beertaas weyn aad yeelato oo cinabka iyo timirtuna ay ku jirtahay fa tufajira aada soo saarto oo dilaaciso al anhaara webiyaal khilaalahaa ay wasaahaa ay wasat aljanna beertaa dhexdeeda aad ka soo saarto ilo tafjiiran dilaacin iyo soo saarid aad biyo ka soo saarto webiyaal aad ka soo dhex saarto beer weyn inta kuu ahaato cinab iyo timir ku taallo webiyaalna aad ka soo saarto ilaa taa ay kuu ahaato ku rumayn mayna badeen ow amase tusqita asamaa ama samadii aad soo riddo kamaa zacamta sidaad sheegatay hore u sheegatay calaynaa dusheenna aad ku soo riddo kisafan ayadoo gaballo iyo qaybo qaybo ah inaad dusheenna ku soo riddo bimacnaa inaadna cadaabto wey cadaabkaa sheegaysay kamaa zacamta sidaad sheegatay in lala cadaabayo annagoo adduunka joogno samada intaad googoysa qaybo ka midii eh, nagu soo rid aa meesha ku baaba'ano cadaabha nagu noqotee ow amase ta'tiya inaad la timaado billaahi allah waalmalaaikati iyo malaa'igtii qabiila ay muqaabalatan wa cayaanan si caddaana ilaa ula timaado oo ilaahay indhaha aa noo saarto ama malaa'igtii indhaha aa noonoo saarto oon aragno mooye si kale kuu rumayn mayno wey ow amase yakuuna ou ahaado laka adiga uu kuu ahaado baytun guri oo min zukhrufin dahab ah gurigaada ah, deganta guri weyn oo wada dahaba ah dahab keliya laga sameeyey inuu kuu ahaado markaasaan ku rumaynaynaa bay leeyihin aw amase tarqaa inaad fuusho fi samaai samada aad korto weliba waxay yidhaahdeen markaad samada korayso walan nu'mina rumayn mayno liruqiyika fuulitaankaada samada aad fuushay koritaankaada samada aad koraysay xataa annagoo ku arkayna haddaad samada fuusho kuu rumayn mayno xataa tunazila calayna ilaa aad dusheenna ku soo dejiso kitaaban kitaab kitaabka oo naqra'uhu aan akhrinayno markaad samada ka soo noqonayso adoo kitaab wato aan akhrinayno ilaa aan ku aragno ku rumayn mayna bay dheheen yacni intaasoo arrimood bay isdaba dhigeen allah wuu ka jawaabi doonaa hadhowdii waxaan arki doonaa shiikhana waa noo keeni doonaa aayadda aakhirkeeda qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa bashara rasuula waxaad ku tidhaahdaa baa la layidhi bani aadam oo rasuul laga dhigay oo adeeg iyo hawl loo soo diray mooye ma wax kalaa nahay wax kale ma ahe ilahay baa arrimahaasoo dhan iska leh weyn aniga wax gacanteeda ku jiraa ma aha markay intaa soo jeediyeen waqad abdow waxay muujiyeen rakbatahum doonistooda filislaami islaamka ay doonayaan islaamka inay doonayaan oo muslimiin ay noqonayaan idaa ata nabiyu sala allahu alayh waali wasalama bima iqtaraxuuh idaa ataa hadduu la yimaado annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga uu la yimaado bima qtaraxuuhu wixi ay soo jeediyeen soo jeedintoodii iyo ikhtiraaxoodii iyo codsigoodii ay codsadeen haddii nebigu uu u yeelo inay muslimiin noqonayaan weliba dhaar bay ku xoojiyeen waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa'athum aayat layu'minunna biha waaqsamuu way dhaarteen billaahi allah bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda taagteeda iyo awooddeeda inta ay tahay ayay ilaahay ku dhaarteen maxay yidhaahdeen maxay ku dhaaranayeen lain jaa'athum hadday u timaado aayatun aayad hadday kuwa mushrikiinta ah mucjiza khaariqulcaada hadday helaan oo nebigu ula yimaado layu'minunna inay rumaynayaan oy rumaynayaan biha aayaddaas inay rumaynayaan ayada lafteeda ilaahay waa ka jawaabi doonaa aayadda haddii loo keeno yacni ma mudan yihiin inay rumayn waayaan ma rumaynayaan waa tan aayadda akhirkeeda sheikhin uu noo keeni doonaa qul inama alaayaatu cinda allah wama yushcirukum annaha ida jaءat laa yuuminuun yani aayaddaas sidaasuu leey fi suurati alancaam ku jirto waxaad ku tidhaahdaa inama alaayaatu cinda allah mucjizaadka horta ilaahay agtiis bay ahaadeen rabbi baa keeno laakiin wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annaha idaa jaaءat hadday aayaadkii yimaadaan oo la idiin keeno laa yu'minuuna inaysan rumaynin xataa aayad haddii la siiyo hadduusan rabbi hanuunkooda uusan doonin mucjizo kasta haddii loo keeno miyay rumaynayaan ummadihii ka horreeyey kutub waxaa loo keenay waxay codsadeen baa la siiyey ma rumeeyeen wixii aayaddii ay codsadeen markii la siiyey miyay rumeeyeen qowmu hamuud miyay rumeeyeen fircawn miyuu rumeeyey wamaa ilaa dalika qolo walbaba kulligeed way beenaysa markaasaa la halaagay wey arrintaasay ku xoojiyen markii intaa nebiga ay ka codsadeen fadaca allaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam allah buu baryey an yuriyahum inuu tuso maa talabuuhu waxay ka dalbeen oy ka dooneen waxay ka codsadeen inuu rabbi siiyo oo ducadiisa u aqbalo oo yacni maarata loo yeelo muraadkoodii warajaa islaamahum nebigu wuxuu rajeeyey markii aayaadkaa la siiyo maadaama ay dhaar ku akideen ay ku xoojiyeen islaamnimadoodiina rajuu ka qaba inay islaamaan markaasuu sheekhu wuxuu leeyahay fa jaaa jibriilu malakul jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu laba arrimood kala dooransiiyey fakhayarahu wuxuu door geliyey bayna an yuriyahum allaahu allah inuu tuso maa talabuuhu wixii ay ka dooneen in loo yeelo oo rabbi uu tuso waxay codsadeenoo dhan la siiyo oo markaa markii la siiyo faman kafara qofkii gaaloobo bacda dalika aayaadkaasi mucjizaadka ay codsadeen gadaasheeda markii la siiyo qofkii gaaloobo oo minhu mushrikiinta ka mida kufrigiisa laazimaayo cadabahu inuu ilaahay cadaabi doono cadaaban cadaab cadaabka oo laa yucadibuhu uusan cadaabin axadan qof oo min alcaalamiina dadka ka mida jinni insi ka mida jinni insi axad ka mida cadaab uusan cadaabin inuu cadaabo arrintaas waa khiyaarka koobaad wey muraadkooda waa loo yeeri nabigaa la doorarsiinaya calayhi salaatu wasalaam haddii loo yeelo oo ay markaa ku gaaloobaanoo rumayn waayaan waxa weeye axad oo jinni insi ka mida cadaabaan la cadaabin inuu ilaahay cadaabi doono subxaana wa wuxuu dooransiiyey bayna an yuriyahum allahu maa talabuu wa bayna an yaftaxa lahum inuu u furo ayaga baaba atawbati waaraxma towbada oo ilaahay loo soo noqdo ah iyo naxariistii oo islaamnimadiiya irideedii in loo furo oo markaasi mucjizo aan la siinin laakiin inay soo islaami doonaan ilaahay oo u furo labadaas kala dooraa la yidhi nabiyullaahi maxamed kii aad doorataa lagu yeeli wey haddaad dooratay in yani aayaadka la siiyo oy rumeyn waayaan haddana la baabi'iyo waa lagu siin haddaa baabu tawba doonatana baabu tawbaa lagu siinaya iyo naxariis ilaahay subxaana wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi bal baaba tawbati waraxma yani waxaan dooranaya akhtaaru baaba tawbati tawbada yani irideedii iyo waraxmati yani baan doorani wey yani an yuftaxa lahum baaba tawbati waraxma in loo furo naxariista iyo noqoshada ilaahay loo noqdaa irideeda in loo furo taasaan dooranaya wy maxaa yeelay dadka intaasoo cinaada inta la yimaado haddana aayaad markii la siiyo rumayn waayaan cadaab jiridgoyn ah lagu sameeyo wax sahlan ma ah marka arrinkaasaan dooran buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam falama ikhtaara nabiyu sala allahu calayh ali wasalam markii nabiyulaahi moxamed ou doortay haadaa midkan oo ah baabu tawbati waalraxma markii ou doortay in loo furay iridda raxmada iyo towbada buu anzala allahu calayhi nebiga ayuu ku soo dejiyey allah anzala allahu alla uu soo dejiyey calayhi calaa rasuulihi sala allahu calay wasalam jawaaba mukhtaraxaati lmushrikiina mushrikiinta soo jeedintoodii waxyaalihii ay soo jeediyeen iyo codsigoodii ay codsadeen ikhtiraaxii ay la yimaadeen jawaabteedii ayuu rabbi soo dejiyey markaasuu faqaala lahum faqaala wuxuu yidhi lahu nebigu ku yidhi allah baa odhani qul waxaad tiraa nebi muxammedow subxaana rabbi rabbigaygaa hufnaaday oo nasahnaaday oo waxaan u cuntaminoo dhan i dhanba ka hufan hal kuntu yani maa kuntu aniga ma ihi wey istifhaamku waxaa la yidhahdaa waa istifhaam oo maaratay bimacna nafya wey hal kuntu ay maa kuntu anigu ma ihi ilaa basharan bani aadam mooye oo rasuulan lasoo diro mursal ah lasoo diray mooye wax kale ma ahi wey waxbaa la iisoo dhiibay gaarsiyi baa la ii yidhi intii un baan idinsoo gaarsiiyey laakiin aayaadka aniga gacanteeda kuma jiraan iyo mucjizaadka weeyaan marka arrintaas waxa weeye qolo hadday codsato aayad ay codsato min alaayaati mucjiza min almucjizaat hadday codsato oo allah uu siiyo oo ay rumayn waayaan ilaahay waa cadaabaa cadaab istisaalo jiridgoyna ayaa lagu sameeya aayadda hadalkan oo shiikhu hadda leeyahay faman kafara bacda dalika minhum cadabahu cadaaban laa yucadibu axada min alcaalamiin waxay la mid tahay aayadda fii suurati lmaa'ida ku jirta aayadaha ku jiro nabiyullaahi ciisa markay ka codsadeen yaani dadkiisii xawaariyiinta ahaa inuu u soo dejiyo maa'idatan min asamaa xeero ama saxan weyn oo oo raashini ku jiro samada in looga soo dejiyo oo uu ku yidhi qaala taqu llaha in kuntum mu'miniin waxay yidhaahdeen yani id qaala alxawaariyuuna ya ciisa bna maryam hal yastaiicu rabuka an yunazila calayna maa'idaa min asamaa qaala taqu llaha in kuntum muminiin war ilaahay ka baqa haddaa muminiintii rabbi waa awoodaaye mucjizada aa codsanaysaan iska daaye markaasay dhaheen qaaluu nuriidu an na'kula minha watadma'ina quluubuna wanaclama an qad sadaqtana wanakuuna calayha min ashaahidiin yani waxaasay sheegeen waxaan doonaynaa inaan wax ka cunno waxaan rabnaa quluubteenna inay xasisho inaad run noo sheegtay aynu ogaano markaana aan kaaga markhaati kacano nebinimadaada markaasuu nabiyulahi ciise ilaahay baryey markay ku adkaysteen markaasuu baryey qaala ciise bnu maryam allahuma rabbana anzil calayna maa'idata min asamaa'i takunu lana ciidan liawalina waakhirina waaayatan minka warzuqna waanta khayru raasiqiin maa'idada uu soo dejiyo ayuu ilaahay ka codsaday subxaana wa tacaala allahna muxuu yidhi marka qaala allahu inii munazilhaa calaykum allah ba wuxuu yidhi waan soo dejin waa idiin yeelaya codsigiinni laakiin faman yakfur bacdu minkum markaan soo dejiyo dabadeed mid idinka idinka midi eh, hadduu u gaaloobo oo ku kufriyo fa inii ucadibuhu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiin waxaan cadaabayaa cadaab aanan jinni insi qof ka mida aanan cadaabin cadaab noocaasoo kale ayaan cadaabayaa wey marka hadday aayad intay codsadaan ummadii ay yani markii la siiyana ay la imaan waayaan wixii laga doonayo iimaankiia ah ilaahay cadaab jiridgoynu ku sameeya ummadii horeyna hore ugu dhacday weeyaan marka tiibuu noo fasiri hal kuntu ilaa basharan rasuula ayuu macnaheeda shiikha noo fasiraya walmacnaa waxa weeye aayaddaasi qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula qul waxaa tiraa nabiyullaahi maxamedow lastu aniga maahi aqdiru mid karo oo awoodo calaa ixdaai hadihi alkhawaariqi waxyaalahan caadada ka baxsan waxyaalaha dadka ay yaqaanaan ka baxsan oo mucjizaadka ah yani keenistooda ixdaakooda iyo keenistooda mid awooda ma ahi sidaa dheh iyo walityaana bilmucjizaati waxyaalaha mucjizaadka la imaatankooda mid kara oo awooda ma ahi weeyaan maxaa yeeley liana alqudrata calaa oo aayad la keenay mucjizo la keenaahi waa amrun arin weeye oo yakhtasu billaahi subxaanahu wa tacaala yakhtasu ku gooniya bilaahi alla ku gooniye subxaanahu nusqaanoo dhanba ka hofnaaye allah wa tacaala sarreeye allah xumaanoo dhanba ka saremarye allahaas arrin ku gooniya weeye wa huwa allahna munazahun min an yakuuna lahu shariikun fii qudratii allahna munazahun mid laga hufay wey laga tahiray wey min an yakuuna inuu ahaado lahu alle shariikun wadaagsi fii qudratihi awooddiisa lala wadaago wainamaa ana basharun macnaheedu waxa weeye haddaan aniga aayadda jeebkayga aan ka keeni karo wax ilaahay la gooni yahay aad ila wadaajisaan waxay noqonaysaa qudradii ilaahay inaan wadaagsi ku sameeyey ayay noqoni wey anu marka arrintaa melihi wainamaa ana anigu waxaan ahay un basharun bani aadam baan ahay kamaa antum basharu sida idinkaba bani aadam aad u tihiin allah ma ihi maskiin addoona baan ahay bani aadam falastu aqdiru calayhi falastu ma ihi aqdiru mid karo calayhi yacni arrintaasi mucjizada calaa ityaani alaayati baa loo jeedaa mucjizada imaatankeeda mid karoo awood u ma ihi kamaa anakum sida idinkuba laa taqdiruuna calayhi mucjizadaas keenisteeda aadnan u awoodi karayn baanan annagu awoodi karaynin wainama aladii imtaztu bihi shayga aniga aan la soocmay fii maa baynakum idinka dhexdiina aan idinkaga soocanahay waxa weeye huwa anani huwa arrinkaasu ananii anigu inaan ahay rasuulun rasuul mid la soo diray inaan ahay rasuulkoo yuuxaa ilaya aniga la ii waxyoodo bashar idinkoo kalaan ahay sida eednan aayadda u awoodi karin iyo mucjizada inaad la timaadaan baanan anna u awoodi karin laakiin waxaa idinkaga duwanahay oo keliya rasuul loo waxyoonayaan ahay wey wa antum idinkuna lastum birusulin idinkuna rasuul maahidiin walaysa yuuxa ilaykum laydimana waxyoodo farqigeenna waa intaas wey anigu rasuul la soo diray adeeg baan ahay waana la ii waxyoodo allah ii waxyoodo laakiin mucjisahaadka sidaydnan idinku awoodi karin baanan anna u awoodi karin weeyaan bani aadan baan ahay weya marka wuxuu yidhi walaysa yuuxa ilaykum laidiima waxyoonayo alladii alabtumuuhu min alaayaati alladii shaygii alabtumuuhu aad doonteen oo aniga aad tidhaahdeen la imow oo min alaayaati mucjizaatkii ka midihi laysa fii yadii gacanteeda mid ku sugan ma aha waxaanay gacanta igu jiraahi ma aha walaa taxta tasarufi maamulkaygana wax hoos yimaado ma aha weeyaan tasarufkayga maamulkayga mid hoos yimaadana ma aha shaqana kumalihi wainamaa huwa arrinkaasi waxa weeyaan oo mucjizaadka ihi wuxuu ahaaday un ila allahi caza wajal allah ayuu u ahaaday caza wajal keligii caza haalib noqoyo wajalla weynaaye allah keliya baa iskale arrintaasi wey in shaaa hadduu doono allah adharahaa lakum wuu idiin muujino waa idin siin mucjizaadka hadduu doono wuu idiin keeni wayuayidunii ana waa ixoojinayaa bihaa aayadahaas calaykum idinka dushiina idinku xoojini yani anuu ixoojinayaayo inaa i rumaysaan darteed ayuu mucjisadaa igu xoojini weeyaan wain shaaa hadduu rabbi doonana aharahaa mucjisadii dibbuu u dhigaa cankum idinkoo dib idinkaga dhigi oo idinma siinayo idinma muujinayo mana idiin keenayo weeyaan wa fii daalika in mucjisada dib la idinkaga dhiga arrinkaas dhexdii bay maslaxatukum maslaxadiinna ay ku sugan tahay wy maxaa yeele haddii laydin siiyo oo rumayn weydaan waa laydin baabi'ini adduunka cadaab laydinku cadaabayaa wey sidaa darteed maslaxad waxay idinkugu jirtaaba inaan mucjisada laydin siinin ayaa maslaxad idinkugu jirtaa weeyaan maxaa yeelay aayaadka markii la siiyo macnaheedu markii la siiyo inay hore ka rumaynayaan ma aha wey dadka hadduu ilaahay qalbiga ka xiro uusan iimaanka la doonin marna ma rumayn karaan in aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yuminuun walow jaaءathum kulu aayatin xataa yaraw alcadaab alaliim aayad kasta hadday u timaado dad ilaahay qalbigooda xiro iimaanka u diiday marna rumayn maayaan marka maxaysan huraynin in la cadaabo baysan huraynin wey ayib masaxadda marka waxay ugu jirtaa in dib looga dhigo cadaabkaasi weya waqad akada allaahu allah wuu xoojiyey hada almacnaa macnahan oo kana fii suurati alancaam uu ku xoojiyey aayadda hadda aan soo maraynay markay dhaarteen wa aqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa'atum aayatun layu'minunna biha sooma dhihin aayaddaasuu ku xoojiyo faqaala wuxuu yidhi allah qul inama alaayaatu cinda allah wamaa yushcirukum annaha ida ja'at laa yu'minuun qul waxaa tiraa nebiyullaahi maxamedu inama alaayaatu mucjizooyinka un waxay ahaadeen cinda allahi alla agti allah iska leh cid mucjiso kaloo khaariqulcaada a ah, imaan kartaay laa nebi mursala walaa malak muqaraba cid la imaan kartaa ma jirto hadduusan rabbi keenin ilah baa iskale waa wax rabbi la gooni yahay wey wamaa yushcirukum laakiin marka aayadda laydin siiyo maxaa idin ogeysiiyey wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa ay ana alaayata mucjizadii idaa jaaat hadday timaado saa u dalabteen la idinkugu keeno laa yuminuuna inaysan rumaynaynin maxaa idin ogeysiiye wey bimacnaa rumayn maayaan wey aayadda haddii la siiyo xataa ma rumaynayaan maxaa yeele waa dad ilaahay qalbigooda ou xiray wey ay ina alambiyaaa aayaddaasuu fasiraya ina alambiyaaa ambiyada nebiyaasha wاrusula rususha ilaahay uu soo diraa laysuu ma aha biladiina kuwii ya'tuuna bilkhawaariqi wاlmucjizaati kuwii la imaanayo ya'tuuna la imaanayo bilkhawaariqi khaariqulcaado iyo walmucjizaati mucjizooyinka aayadahaasi rususha ambiyada kuwa la yimaada ma wainama allaahu allah baa subxaanahu wa huwa isaguba alladii allihii ah ya'tii bihaa mucjizaadka iyo khaariqalcaadada allaahunbaa ah axadka la imaan karo oo keeni kara weeye wa huwa allahna inamaa yudhiruhaa wuu muujiyaa mucjizaadkii wuu muujiyaa un calaa aydi alambiyaai waalmursaliin ambiyada iyo rususha la soo diray gacantooda gacmahooda ayuu rabbi ku muujiyaa waa markuu rabbi u garto wey maxaana loogu muujini takriiman lahum karaamayn ayaga la karaamaynayo sharifid la sharifayo wa ta'yiidan xoojin ayaga la xoojinayo wa ihbaatan sugid la sugayo linubuwatihim nebinimadooda iyo warisaalatihim rasuulnimadooda la sugayo taa unbuu ilaahay u muujiyaa oo gacantooda uga muujiyaa weeya taasuu ku keenay marka rabbi baa iska lehe nebi asaga min cindi nafsihi ama rasuul min cindi nafsihi kala imaan karaay ma jiro mucjizaadkii weeye uma bayana uma bayana allahu subxaanahu wa markaa kadib bayana allahu alla wuxuu caddeeyey subxaanahu wa tacaala anahu ana almra washaaniye low araahum haddou rabbi tuso wa adhara lahum mushrikiinta ou u muujiyo maa talabuuhu waxa ay dooneen oo min alaayaati mucjizaadka ah hadduu rabbi u daahiriyo oo aw tuso u muujiyaahi laa yu'minuuna bihi inayna marna rumaynaynin ayuu rabbi caddeeyey qur-aanku ku sheegay aayaadka haddii la siiyo xataa inayna rumeeyeen maca kawnihim ayaga oo ay la jirto ahaanshahoodii qad aqsamuu kuwa dhaartay ay yihiin bilaahi alla ay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda taagteeda intay awood leedahay ay ku dhaarteen maxayna ku dhaarteen la yu'minunna inay rumaynayeen bihi nebiga ay rumaynayeen marka arrinka haddii loo keenana nabiyullaahi maxamed ma ay rumeeyeen weeyaan allah sidaasuu subxaana wa tacaala caddeeyey haddii aayaadkan la siiyo xataa inaysan nebiga rumeeyeen faqaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi walow ananaa nazalnaa ilayhim almalaa'ikata wa kallamahum lmawta وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبرا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وحو رب إليه ولو أننا أنه نزلنا هدان دجين له إليهم مشركين تهدان سو دجين له الملائكة ملائكتي أي عدصدين أو يراهدين أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يعني هدان أكيني له وكلمهم ay la hadli lahaayeen mushrikiintii almowta kuwii dhintay markii lasoo nooleeyo wey yacni bacda ixyaaihim markuu rabbi soo nooleeyo dabadeed ay inta amwaaddii ay yiqiineen ee awowayaashoodi iyo aabbayaashooda inta loo soo nooleeyo ay la hadli lahaayeen waxasharnaa aanu kulminno calayhim ayaga dushooda kulla shayin shay kasta kulligii qubulan ay muqaabalatan wa mucaayanatan si cadaan aan ugu keenno ugu kulmino wax alla waxay codsadeen oo la hor keenaayo maa kaanuu ma ayan ahaadeen ma ay noqdeen yuminuuna kuwmaa kaanuu ma ayan noqdeen liyu'minuu kuwa rumeeyo oo iimaan min cindi nafsihim kalama imaan kareen way ilaa an yashaa allah ilahay inuu doono mooye hadduusan rabbi mashii'adiisa aynan ku dhicin inay rumeeyaan aayad kasta haddii la siiyo ma rumeeyeen walaakinase akarahum dadka badankoodu yajhaluuna arrinkaa jaahil bay ka yihiin aayad haddaa noo keento waa rumaynaynaa bay leeyihin ayaga miyaa mashiadooda ku jirtaa mise allah mashiadiisa ku jirtaa iimaanku wuxuu ku sugan yahay bad yani mashiada ilaahay buu ku sugan yahay hadduu rabbi kuu garto unbaad rumaynaya aayad lagu siiye kuma rumaynayo sidii mucjizada laguu keenay weya wa qaala allah wuxuu yidhi walow ana qur'aana suyirat bihi ljibaalu aw quticat bihi lardu aw kullima bihi lmawta bal lilaahi lmru jamiica afalam yayas aladiina aamanuu an low yashaau allahu lahada annaasa jamiica walow ana qur'aana qur'aan hadduu jiri lahaa qur'aanka oo suyirad lagu socodsiiyo bihi qur'aanka sababtiisa aljibaalu buuraha lagu socodsiiyo yacni qur'aan markii la akhriyo buurta meeshii ay ku sugnayd ay ka kacdo oo makaankeeda ay ka zuusho meel kale ay aaddo hadduu jiri lahaa ow amase quicad la gooyo la jarjaro lagu jexjeexo bihi bisababi dalika alqur'aani qur'aankaa sababtiisa alardu dhulka lagu jexjeexo oo ku googo'o haddii markii qur'aan hadduu jiri lahaa ardada korkeeda markii lagu akriyo ardadu ay dildillaacdo oo kala googo'do hadduu jiri lahaa oo qur'aankan inta la akriyo sidaa inta arkaan inta qur'aankii la akriyo dhulka u dildillaaco ama buuraha inta lagu akriyo buurta makaankeeda ay ka tagto ow amase kullima lagula hadlo bihi qur'aankii almowta kuwii dhintay lagula hadlo yacni markii lasoo nooleeyo dabadeed in inay soo noolaadaan darteed lagula hadlo oo qubuurtii inta qur-aanka lagu dul akhriyo ay qubuurtoodii amwaadii ka soo baxdo soo noolaato hadday sidaa jiri lahayd oo indhaha saari lahaayeen waxa weeye heewe lowda jawaabteedii waa waa iska go-an tahay weeyaan lama aamanuu ma rumeeyeen wey ayagoo mucjisadaas arkay oo u jeedo haddana ma ayan rumeeyeen qur-aankaa sidaasa yacni baa buurtii lagu dul akhriyey buurtii baa meesha ka dhaqaaqday soo mucjizo maaha ma rumeeyeen ayagoo arkaya ardadaa lagu dul akhriyey markaasaa dhulkii dildillaacay ayagoo u jeeda ma ay rumeeyeen amwaatii baa lagu dul akhriyay markaasi qubuurtoodii ka soo baxeen ajiibeen ayagoo arkayo ma rumeeyeen weya marna ma ay rumeeyeen bal iska dhaafe lilaahi alla u sugnaaday almru arinka jamiica dhammaantii allah iska leh wey ilahay wuxuusan doonin ma socdaan amru lkown kullu waa biyadi illahi subxaana wa tacaala wey afalam yayas aladiina aamanuu afalam yayas miyaynan ogeyn aladiina dadkii aamanuu ilaahay rumeeyey an low yashaau allahu alla hadduu dooni lahaa hidaayat annaasi jamiican wey dadka dhammaantood in la hanuuniye hadduu rabbi dooni lahaa lahada annaasa dadka inuu hanuunin lahaa jamiica dhammaantood taa miyayna cilmi u lahayn wey yaisadan waa tii bimacnaa calima waay ee tii quusashada ahayd bimacnaa qanita ma aha weya afalam yayas afalam yaclamu miyaynan ogeyn aladiina aamanuu mu'miniintii miyaynan ogeyn haddou rabbi dooni lahaa an low yashaa allahu lahada annaasa jamiica dadkoo dhan inuu ilaahay hanuuniy hadduu dooni lahaa inuu rabbi ummaddo dhanba dad muhtadiyiinoo wada hanuunsan uu ka dhigi lahaa taa miyayna cilmi ulahay wey laakiin ilahay mashiicadiisa kuma dhicin ummadoo dhan in la wada hanuuniyo oo dadku ay wada toosaan oo ahlu janno wada noqdaan ilahay ma doonin subxaana wa tacaala weya wa hanaaya mili hadihi alaayaati aayadahaas oo kaleeto dhexdooda iyo marka aan dhexdeeda nahay ayuu ashhara allahu alla tilmaamay tacaala sarreeye ilaa sunnatin dariiqo oo min sunanihi yani dariiqooyinkiisa ka mida mucaamalaadkiisa ka a sunnada hadda waxaa loo jeedaa sunnat ullahi waa mucaamalat ullahi maca khalqihi allah sida uu khalqigiisa ula mucaamalooda baa loo jeedaa weya wahiya sunnadaasi waa maxay ana alqawma dadkii dadkii idaa talabuu hadday doonaan oy codsadaan aayatan mucayanatan aayad la cayinay oo la sheego aayad heblo la yidhaahdo baan rabnaa hadday yidhaahdaan uma markaa kabacdina lam yuminuu ayan rumaynin bihaa aayaddii loo keenay idaa jaaatum hadday u timaado aynan rumaynin sunnada alleh waxa weeyaan waxay ku dureersatay fa fainahum yuhlakuuna walaa yumhaluuna fa fainahum dadkaas aayadda iyo khaaliqulcaadada codsaday yuhlakuuna in la halaagayo walaa yumhaluuna aanan dib loo dhigaynin isla markaasna ilaahay oo tirtirayo halaagayo wa sunnat ullaahi alla mucaamaladiisa khalqigiisa oo kula mucaamaloodana sunnada alla uu jideeyey laa tataghayaru ma doorsoonto walaa tatabaddalu mana bedelmato weeyaan sidii rabbi ou maaragtay ugu talagalay bay ku soconi wey waqad calima allaahu allah wuxuu og yahay oo cilmi u leeyahay oo rabbi ka warqabay ana mucdama qurayshin marka aayadda loo diidaayo laleeyahay la khiyaar gelinaya nebiga allah cilmigiisa asaligaa iyo wuxuu ku ogaa ana mucdama qurayshin quraysh badankeed yu'minuuna inay rumayn doonaan fii ma bacdu hadda kadib yani waqtiyo ka bacdi gadaal inay rumayn doonaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala cilmigiisa asaligaa ku ogaa falidaalika sidaa darteed maadaama cilmigaa saabiqaa rabbi ou lahaa yuusan lam ya'ti uusan la imaanin allah lahum quraysh uusan u keenin bima iktaraxuuhu waxay codsadeen oy soo jeediyeen oo min alaayaati mucjizaad ah alkhaasati mucjizaad gooniya allatii madaa dikruhaa sheegiddeedu ay soo hormartay qariiban hadda wakti dhow ay noo soo hormartay ilaahay uma ajiibin inuu siiyo wey maxaa yeele haddii rabbi wuxuu ogaa inay rumayn doonaan oo ay badankood quraysh rumayn doonto haddii marka laakiin aayadda la siin lahaa oy beenin lahaayeen markiiba waa la baabi'in lahaa sidaa darteed buu rabbi dib uga dhigay wa ficlan quraysh mucdamkeedina waa soo wada islaameen bacda fatxi maka duqawadoodii o dhan waa kuwii markii dambe soo islaamay qabla fatxi makana shabaabkoodii iyo dhallinyaradoodii kulli waa kuwii soo wada islaamay weyn shaqu lqamari halkan mucjizo oo waqtigii nebiga dhacday ayuu shiikhu nooga sheekaynayaa oo suuratu yani maaragtay suurat lqamar ilaahay uga warramay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar suuraddaas oo uga warramay baa halkana la kugu sheegi wa kaana qurayshan yani shaqu lqamar waa qorax dayaxa kala dilaaciisi oo u kala dilaacay ayuu cunwaanka u caqiday musanifka wa kaana qurayshan waxaabaad mooddaa quraysh lamaa ra'ow markay arkeen ana rasuula allahi sal allau alayh wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam lam yujibhum inuusan u ajiibin ilaa ma ktaraxuuhu uusan u keenin wey ilaa ma ktaraxuuhu waxa ay u soo jeediyeen oo min alaayaati aayadihii ka mid ah mucjizaadkii ka mid ah inuusan aqbalin aayaadkii alkhaasati goonida ahaaye ayagu ka codsadeen inuu markuusan u ajiibin yay markay arkeen bay dannuu waxay maleeyeen ana alaba alaayaati aayadaha iyo mucjizaadka codsigooda oo la codsadaa inay tahay axsana wasiilatin shay wasiilo ahoo wax lagu gaaro kan ugu wanaagga badan oo lagu gaarayo litacjiizihi nebiga cajsigelintiisa iyo waiskaatihi aamusintiisa la aamusiyo iyo waliqnaaci caamati nnaasi dadka badankood in lagu qanciyo laga qanciyo biannahu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mutaqawilun mid ilaahay ku orah samaysanayo inuu yahay rabbi mid ku been abuuranayo oo waxaanan uusan rabbi oranin oranayaahay ilaahay baa sidaa yidhi ku oranay inuu yahay inay ka qanciyaan dadkay doonayaan sidaa darteed weliba walaysa birasuulin inuusan rasuul uusan ahayna ay ogaadeen weeyaan sidaa darteed bay marka fataqadamuu khadwatan ukhraa fataqadamuu yani way hormareen khadwatan tallaabo ukhraa kale ayay qaadeen weeyaan ay hore u qaadeen tallaabo kale hore u qaadeen wa qarabuu waxayna goosteen oy sugeen an yatlubuu minhu nebiga inay ka doonaan aayatan aayad mucjizo un inuu la yimaado bigayri tacyiin ayagoo aanan dhihin aayad hebla aanan cayinin oo aayad hebla aanan odhan mucjizo noola imow haddii aad rasuul tahay saasoo kale inay ka dalbaan ayay maaragtay goosteen weeyaan maxayna uga dalbayaan liyatabayana inuu u muuqdo oo u caddaado liyatabayana inuu u caddaado linnaasi dadka inuu u caddaado cajzahu nebiga tabarweyntiisii u tabar waayey mucjizo inuu keeno awood la'aantiisii inuusan awoodi karaynin mucjizo inuu la yimaado inay dadka u caddaato oo kolkaa falaa yu'minu nebiga aynan rumaynin dadkii falaa yuminu aysan rumaynin bihi nabiga ayan rumaynin dadkii darteed bay sidaa u yidhaahdeen markaasay fajaa'uu ilayhi nabigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu lahu markaas waxay ku yidhaahdeen nabiga waxay ku yidhaahdeen hal min aayatin nacrifu biha anaka rasuulu llah yacni hal min aayatin aayad ma jirta oo ma la imaan karta mucjiza wey khaariqulcaado wey ma la imaan karta nacrifu bihaa aayaddaas sababteeda aan ku garanno annaka rasuulu ullah inaad rasuul ilaahay tahay aayad iyo calaamad mucjizo ahoo rasuulnimadaada caddaynayso inaan ku garanno ma la imaan kartaa wey ma haysataa aayaddaasoo kale wey markay su-aashaa weydiiyeen fasa'ala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey rabbahu rabbigiisabuu weydiistay an yuriyahum aayatan mucjizo inuu tuso laakiin aaya mucayana ma ah aayad heblo lama dhihin aayad heblo lama odhanin aayad un mucjizo un inaa timaado ilaahay inuu mucjizo un tuso ayuu maaragtay nebiga allah weydiistay subxaanau wa tacaala fa araahum allah wuxuu tusay quraysh alqamara dayxi buu tusay oo qad inshaqa kala dilaacay firqatayni laba qaybood u kala dilaacay isagoo laba qaybood noqday ayuu allah tusay subxaanau wa tacaala firqatun qayb oo gobol iyada ka mida maaragtay dayaxii fawqa aljabali buurtii dusheeda ayay ahaatay ay jabala abi qubaysin buurta abi qubays la yidhaahda ayay dusheeda fuushay wa firqatun qayb kalena duunahu sokadiisa jabal abi qubays sokadiisa ay ahaatay xataa ra'ow ilaa quraysh ay arkaan xiraa'a buurta xiro la yidhaahdo oo baynahumaa labadii yacni qaybood labadii qaybood ama labadii gabalo ay lahayd dayaxu ow lahaa jabalu xiraa oo dhexdeeda ahaatay ay arkaan fa qaala rasuulu llahi sal alay wasalam markii dayaxaas ilaahay uu tusay mucjisadaa ay arkeen ayuu rasuulku wuxuu yidhi ishhaduu ka markhaati kaca marka arka buu leeyahay mucjizo inay tahay sidaasuu ku yidhi wara'at qurayshun quraysh waxay aragtay haadihi alaayata mucjizadaas oo ishqaaqu lqamarka ah jihaaran si caddaana bay u arkeen si caddaana biwuduuxin yani qarsoodid la'aan oo caddaana bay ku arkeen weeyaan waliwaqtin tawiilin weliba daqiiqado maahayne waqti dheer ayay qaadatay oy arkayeen arrintaasi weeyaan markaa kabacdina fasuqita fii aydiihim bimacnaa nadimow wey way shallaayeen wey wabuhituu waana wareereen saasoo kale wey yani suqita fii aydiihim bimacnaa nadimuu walamaa suqita fii aydiihim wara'w anahum qad dalluu soomayn qur'aankii walamaa suqita fii aydiihim markay shallaayeen unbaa loo jeedaa ila qofka markuu shallaayo gacantuu qaniinaa soo maaha gacantuu yidhaahdaa saa yidhahdaa inta qaniino way yidhaahdaa saasoo kale gacanta ayuu farahu qaniinaa marka gacmahoodii baa lagu riday wey maanaha waxaa loo jeedaa way shallaayeen unbwy fasuqida fii aydiihim way shallaayeen wabuhituu wayna wareereen wey laakinahum mucjizadaas ayagoo arkay lam yu'minuu ma aynan rumaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam bal qaaluu waxay yidhaahdeen tabajux bayba ka qaadeen iyo kibir iyo magaciisa qooq bay ka qaadeen waxay yidhaahdeen haadaa sixru ibni abi kabsha laqad saxaranaa muxamadu haadaa arrintan aan arkayno sixru ibni abi kabsha abu kabsha ninka la yidhaahdo wiilkiisii sixirkiisii wey oo nabi maxameda ku jeedan yani sababta ay ibnu abi kabsha ugu bixiyeen hore usoo marnay nebiga awowayaashii oo xagga hooyada ah nin la dhihi jiray ibn ibnyani abukabsha nin la yidhaahdo ayaa jiray oo nebiga hooyadii awowyaasha ku abtirsato ka mid ahaa oo qurayshii mushrikiintii markuu arkay asnaamtay caabudayeen inta nacay ka baxay oo diintii nasaarada iska galay markaase waxay yidhaahdeen markuu yani odagaas abukabsha uu ka leexday oo nasaaro uu noqday bay nebigana maadaama uu khilaafay dadkii oo shirkigii ou diiday bay awowgii ugu magac dareen weeyaan saasay marka nebiga abukabsh ibn abi kabsh ugu bixiyeen laqad saxranaa wuuna sixray bay yidhahdeen muxamedun muxamed wuuna sixray bay dhaheen sixir wey wuxuu maaragtay isagaa indheheenna daraandaray bay yidhahdeen faqaala rajulu dadku isku garaadna maasku caqlina ma aha maog nin baa marka wuxuu yidhi markay dhaheen maxamed baana sixray haddaba bal in in qofka xataa caqligiisa uu ka shaqaysiiyo wax weyn wey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi in kaana qad saxarakum fainahu laa yastadiicu an yasxara annaasa kullahum in kaana qad saxarakum hadduu muxamed ahaa mid idinka idin sixray fainahu nabi muxamed laa yastadiicu ma awoodi karo an yasxara annaasa kullahum dadkoo dhan inuu sixro ma awoodi karee fantadiruu korta oo suga u kaadiya maa ya'tiikum bihi waxa ay idinla imaan doonaan assufaaru dadka safarka ah safarada ku maqan oo aan maka joogin wararka ay la imaan doonaan sugta oo u kaadiya weeyaan ha degdeginina buu yidhi fa jaaa asufaaru safarraydii baa timi dadkii safarka ku maqnaa ayaa maka yimid sa'aluuhu mushrikiintii dadkii musaafiriintii bay weydiiyeen safarka ku yimid oo yidhahdeen war waxaasaan aragnay ee ma aragteen fa qaaluu markaasay yidhahdeen nacam qad ra'aynaah annagana waan aragnay annagoo safarkeennu ku soo jirno dhayaxii oo laba u kala jabay baan arkaynay bay yidhahdeen ayada sidaa ay tahay walaakinase qurayshan quraysh maca daalika mucjisadaas ay arkeen iyada oo lala qabaahi bay asaruu haddana daa'imeen ay ku nagaadeen calaa kufrihim gaalnimadoodii iyo watabacuu markaasay raaceen ahwaa'ahum hawadooda iyo naftooda waxay jecleed oo shirkigii iyo cibaadatu hayr illaahi bay doorteen weeyaan meeshaan marka wa kaana inshiqaaqa alqamari yani wuxuu musanifka noogu sheegayaa dayaxaan in la kala dilaaciyo oo isagoo kala dilaacay la tusaahi mucjizadaas khaariqulcaadadaihi inay ahayd gogoldhig iyo horudhac inay ahayd oo mucjizo sii weyn loogu dibdhigayo si aysan marka u qariibsanin arrintan oo ahayd mucjizat lisraai walmicraaj ayay muqadimo u tahay buu leeyahy wa kaana inshiqaaqa alqamari waxaabad moodaa dayaxa dilaaciisii ou dilaacay kaana inuu ahaa ka tamhiidi horodhac oo kale inuu ahaa iyo gogoldhig oo kale inuu ahaa limaa shay oo horodhac u ahaa huwa isaguba akbaru weyn oo ka weynin badan ishqaaqu lqamar ka weyn wa ahamu xadaan xagga dhacdo ahaanna ka muhiimsan min dalika ay min shiqaaqi lqamar min inshiqaaqi mid kasii muhiimsan ayuu tamhiid inuu yahay baabad moodaa buu leeyahay shaygaa marka ka muhiimsan waa maxay wa huwa alisraau walmicraaju alsraa walmicraaj dheelmintii nebiga la dheelmiyey min makka ilaa bayt lmaqdis iyo almicraaju yani fuulitaankii iyo saaritaankii nebiga la saaray maarata ila samaawaati alculaa samadaha kore kor loogu qaaday arrintaas oo hariib ah ka hariibsan ayay muqadamatan u ahayd buu leeyahay faina ru'yata alqamari dayaxa arkidiisa oo la arko haakada sidaa loo arko munshaqan isagoo mid la kala dhambalay oo la kala dillaaciyey ihi bicayni alyaqiini yaqiin ahaanna isheed lagu arkay in la hubo oo yaqiinan lagu arkay indhaha la saaray arrintaasi tusahilu waxay fududaynaysaa oy sahlaysaa cala adihni caqliga iyo garaadka iyo maskaxda waxay u sahlaysaa u fududaynaysaa qabuula imkaana alisraa'i waalmicraaj in la aqbalo oo caqliga uu aqbalo alisraa waalmicraaj dheelminta nebiga la dheelmiyey iyo yacni samaawaadka oo la saaray inay arrintaasi shay yacni ay maaragtay suuragala ay tahay bay caqliga arrintan u fududaynaysaa buu leeyay allihii subxaanau wa tacaala awooday dayaxaas inuu labo inta u kala dhigo ay indhahooda saaraan ma uusan awoodi waaye nebi maxamed inuu inta qaado samaawaadka uu geeyo si marka caqligooda ugu sahlanaado ugu fududaado darteed ayaa sidaa loo tusay buu leeyahay alsraa wlmicraaj halkan waxaan ka gelaynaa alsraa wlmicraaj oo mucjizadii labaad ah weeyaan israaga musanifka noo fasiri doono waa nebiga dheelmintii habeenimadii maka laga qaaday oo baytlmaqdis la geeyey micraajkana waa baytlmaqdis oo laga qaaday ilaa fawqa samaai saabica ilaa sidrat lmuntaha ou tago yani baa loo jeedaa wey almuraadu bilisraa'i israha muraadka laga leeya dheelminta danta laga leeya waa maxay waa tawajuhu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo dhaqaaqidiisii iyo maaragtay aadistiisii ou aaday oo u jihaystay leylan habeennimo min maka uu ka tegay min makkata almukarama makadii ilaahay ou karaameeyey la karaameeyey ou ka tegey ilaa bayt almaqdis yani gurigii ahirnaa oo baytlmaqdis la yidhaahdo oo rabbi oo u jeediyey taasaa israha la yidhaahdaa weyaan israaga waa dheelminta maka laga waday oo la geeyey baytlmaqdis weeyaan wlmuraadu bilmicraaji koritaanka iyo fuulitaanka danta laga leeyahay waa maxay waa sacuuduhu sala allahu calayh wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam koritaankiisii ou koray fuulidda ou fuulo ou koray ila alcaalami alculwiyi yani samaawaadka sareeye caalamka naga sarreeyey oo u koro oo samaawaadka loo jeedo oo aado weeyaan wa kaana dalika dheelmintaa nabiga la dheelmiyey iyo micraajkaa samaawaadka la geeyey wuxuu ahaa bijasadihi shariifi wa ruuxihi lahari ma ahayn riyo ma ahayn jiif isagoo jiifo ou ku riyoodaye wuxuu ahaa bijasadihi nabiga jirkiisabaa la qaaday ashariifi ee maarad sharafta lahaa wa ruuxihi ruuxdiisana ay la jirto ruuxdii alahari yani dahirsanaanta badnayd yani nabigoo dhan aa la qaaday calayhi salaatu wasalaam ee ma ahan inuu hurday oo riyo ku arkay iyo maahe jasadkiisii iyo ruuxdiisii wada jirto baa inta la qaadaa baytlmaqdis la geeyey uma haddana samaawaadka kor loogu qaaday weyaan wlsraau israha oo dheelminta min maka ilaa bayt lmaqdis ah madkuurun mid la sheegay weeye fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisaa lagu sheegay fii qowlihi tacaala alla hadalkiisii suurat lisraa uu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiic lbasiir subxaana waxaa nasahnaaday oo nusqaan oo dhan ka hufan alladii allihii asraa yani dheelmiyey oo la dheelmaday bicabdihi addoonkiisa la dheelmaday leylan yani habeenkii dhexdiisii la guureeyey oo la dheelmaday min almasjid alxaraami masjid alxaraam oo maka ahna kala dheelmaday ila almasjid alabsa masaajidkii fogaa oo masjid alabsa la yidhahdo baytulmaqdisa ah, ilaa laga gaarana u dheelmiyey alladii baytulmaqdiskii masjid alabsihii baaraknaa aan barakaynay xowlahu gaarariyaalkiisa aan barakaynay shaam dhulka la yidhahdo dhul mubaaraka weeye linuriyahu maxaan u dheelminay nabiga calayhi salaatu wasalaam linuriyahu inaanu tusno yani darteed min aayaatinaa aayadaheennii mucjizaadkeennii inaan wax ka tusno daraaddeed baan u dheelminay weya inahu allah huwa isaga asamiicu allihii maqlo liaqwaali cibaadihi addoommadiisa hadalladooda allihii maqlo wey albasiiru allihii arka oo daatadoodii i kulli ka warqabo u jeedo weyan allah subxaana wa ama almicraaju micraajka oo la dheelminta yani fuulidii oo samaawaadka lala aada nebiga faqiila waxaa la yidhi huwa madkuurun waxaa lagu sheegay micraajkaasi fii suurati najmi suurat najmi baa lagu sheegay min aayatiha asaabica ila ahaaminati cashara yacni aayadda toddobaad laga bilaabo ilaa aayadda sideed iyo tobnaad laga gaaro ayaa lagu sheegay baa layidhi waqiila waxaa kaloo la yidhi buu leeyahay almadkuuru fi hadihi alaayaati aayaadkaas oo aa suuratu najmi ka tirsan waxa dhexdeeda lagu sheegay ma aha micraajkii waa hayru lmicraaji weeyaan micraajka waxaan ahayn ayaa loo jeedaa oo malakul jibriil oo nebiga usoo degay ayaa loo jeedaa macnahaasna waa la yidhaahdaa marka masalada masala mukhtalafa in la yidhaahdo aayaadka suuratu najmiga lagu fasiray oo micraajkii ah iyo in la yidhahdo maye waa malakuljibriilo ugu soo degay nebiga dhulka markuu waxyiga ugu imaanaya labadaba waa la yidhahdaa wey wakhtulifa waxaa laisku khilaafay fii waqti alisraai waalmicraaji zamanka oo alisraa walmicraaj ay dhacday wakhtigeebow ahaa baa laisku khilaafo dadka mu'arikhiinta ah ama taariikhda ama ahluxadiidka iyo kutubta siyarka ka sheekeeya isku khilaafeen culummadii wey ahlucilmigaa isku khilaafay faqiila markaasaa waxaa la yidhi aaraadii qaar ka mida wey alisraa wlmicraaj wuxuu dhacay fi sanati alatii bucita fiiha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam sanadii nebiga dhexdeeda lasoo saarayo koowaad ayaaba alisraa walmicraaj dhacay waa qowl baa odhanaya wa qiila waxaa kaloo la yidhi sanati khamsin min annubuwa yacni waxaa la saaray wuxuu dhacay israa walmicraajka sanadkii shanaad markii nebiga lasoo diray laga soo bilaabo sanadkiisii shanaad nebinimada maalintii waxyiga lagu bilaabay shan sano markii la gaaray wakhtigaasuu dhacay wa qiila waxaa la yidhi waa qowl saddexaad wey fii saabici walcishriina min rajab sanati cashratin min annubuwa wuxuu dhacay toddobiyo labaatankii bishii rajab sanadkii yani tobnaad markii nebinimada nebiga lasoo diro laga soo bilaabo sanadkiisii tobnaad bay ou israha iyo micraajku dhacay waa qowlkii yani saddexaad weeyaan waqiila waxaa la yidhi mid afraad buu sheegi fii asaabici cashara min ramadaan sanata tnatay cashrata min annubuwa yacni toddobiyo tobankii bisha ramadaan sanadkii labiyo tobnaad nebinimada laga soo bilaabo ayuu dhacay baa la yidhahda waqiila waxaa kaloo la yidhi waa qowlkii shanaad wey fi lmuxaram bisha muxaram la yidhaahda buu dhacay waqiila waxaa kaloo la yidhi waa qowlkii lxaad wey fi saabici cashar min rabiici wal yani sanata aaliata casharata min anubuwa waxa weeye toddobiyo tobankii bishii rabiic lwal sanadkii saddex-iyo tobnaad markii nebinimada laga soo bilaabo waqtigii loo waxyooday aqwaashaas tirada badan ayuu shiikhu soo sardiyey tarjiixna ma uunan samaynin weyan marka wuxuu leeyahay qisatu lisraa walmicraaj buu marka khulaaso ku samaynaya waa soo uruurinaya wey ama tafsiilu lqisati qisada faahfaahinteedii waxa weeye markii qisadaas say u dhacday looga waramo fa mulakhasu riwaayaati saxiixa riwaayaadka axaadiista saxiixada ah soo uruurintooda takhliisintoodii lasoo gaabiyay ila haddii la yidhaho axaadiista israa walmicraaj ka hadasha aada u tiro badan tahay axaadiistuna waa dheer dheer tahay laakiin soo uruurinteedii waxa weeye buu yidhi mulakhaskeedii markii lasoo koobo ana jibriila calayhi salaam malakul jibriil jaaa bilburaaqi daabadaa buraaqda la yidhaahda buu la yimid daabad la fulo oo yani buu la yimid wey wa huwa buraaquna daabatun daabad wey oo fawqa alximaari dameerka ka sarrayso yani dameerka way waa ka sarraysa way ka dheer tahay weeyaan wa duuna albaqali bahalka annaga baqalka u naqaanana way ka yar tahay yani baqalkana ma gaarto dameerkana way ka saraysa dhexdooday ku jirtaa weeyaan markaasuu wuxuu yidhi buraaqaasi yadacu xaafirahu yani qoobkiisa ayuu wuxuu yeelaa cinda muntahaa tarfihi meesha araggiisa oo ku dhammaado hal mar markuu boodo meesha araggiisa oo ku dhammaado buu wuxuu tegayaa durbadiiba maarata qoobkiisa oo ku riday bootintiisa iyo u soconayo ayuu gaarayaa weeyaan wnabiyi sal allahu alayh wasalam nabigana calayhi salaatu wasalaam bilmasjid alxaraami masjid alxaraam uu ku sugan yahay farakibahu markaasuu buraaqii fuulay daabadii buraaqdiibuu fuulay xataa ataa ilaa uu ka yimid nebiga bayt almaqdisi gurigaa baytlmaqdis baytlmaqdis oo ah masjid alaqsa ilaa uu ka yimaado wa macahu isagoo nebigu uu la socdo jibriilu malakul jibriilna uu la socdo farabatahu markaasuu wuxuu ku xiray daabadii buraaqdii bilxalqati alatii yarbitu biha alambiyaau bilxalqati garaangartii ama birtii allatii garaangartii oo yarbitu uu ku xiri jiray bihaa ayadaba xalqadii alambiyaau ambiyada ay ku xihan jireen ambiyada meeshay wax ku xihan jireen fardaha ayay ku xihan jireen ayuu nebiguna ku xiray wey yani xalqadaas waxaa la yidhahdaa waa baab almasjidi masjidka iridiisay ku taallaa masjid alaqsa albaabkiisa ku taallaa bay ku xorteen daabada nebiguna uu ku xortay uma dakhala almasjida masjid alaqsa ayuu soo galay fa sallaa fiihi ragcatayn masjid alaqsa buu laba ragca nebiga ku tukaday ama fiihimaa labadaas ragcadood ou dhexdeedii imaam ugu noqday alambiyaa nebiyaashoo dhan buu imaam ugu noqday ilahay baa usoo xaadiriyo u keenay markaasuu nebiguna tujiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh ambiyadii ka horraysay labadaa ragcadood uma ataahu jibriilu malkul jibriil baa ula yimid nebiga markuu salaada tujiyey ayuu wuxuu u keenay biinaa'in min khamrin wa inaa'in min labanin laba weel oo midna ay khamro ku jirto midna uu caano ku jiro ayuu ula yimid wey biinaa'in weel oo min khamrin khamro ah iyo wa inaa'in weel oo min labanin caano ah ayuu u keenay labadaasbuu u keenay markaasuu kala dooro yidhi midkood cab markaasuu fakhtaara nabigu wuxuu doortay caanihii buu doortay khamradii uu ka doortay fa jibriilu markuu nabiga caanihii doortay ayaa malkuljibriil oo caanaha iyo khamrada keenay baa wuxuu ku yidhi asabta alfidra yacni waxaad asiibtay fidradii toosnayd alfidra alkhilqatu waljibillatu almustaqiima baa la yidhaahdaa yacni dhaqankii toosnaa oo wanaagsanaa iyo diintii toosnayd fidradii saliimka ahayd baad qaadatay taasaad maaragtay yaad asiibtay weeyaan markaasuu yidhi hudiita adiga waa lagu hanuuniyey muxamadow wahudiyat ummatuka ummadaadana waa la hanuuniyey weeyaan amaa inaka adiguse low akhadta alkhamra haddii aad khamrada qaadan lahayd oo caanaha faraha aad kaad ka qaadi lahayd waxa weeye khawat ummatuka ummadaadu way dhumi lahayd waa baadiyoobi lahayd weyaan marka fitradiiba ilaahay ku waafajiyey markaad caanihii dooratay weyaan intaa markuu yidhi uma curija bihi nabiga waxaa lala koray min bayt lmaqdisi baytulmaqdis laga bilaabo ila samaai dunya samadii adduunka dhoweyd oo ardada xaggeeda soo xigtay ayaa lala aaday markay meeshii tageen isagii malkuljibriil wey fastaftaxa lahu jibriilu jibriil ayaa furid u weydiiyey oo wuxuu yidhi naga fura yani maaragtay albaabkii samadahana loo furo fa futixa loo furay fara'a hunaalika halkaa wuxuu ku arkay aadama nebi aadam buu ku arkay o abalbashari basharka bani aadamkaba aabbihii ah asalkay ka yimaadeen aha ayuu kula kulmay fasallama calayhi nabiga waa uu salaamay calayhi salaatu wasalaam yani aadam buu salaamay fasallama calayhi ay calaa aadama aadam buu salaamay faradda calayhi aadamna nebiguu ka celiyey oo u jawaabay asalaama salaamtiibuu u radiyey oo waa u waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyeyo wuxuu yidhi marxaban yani bilibni saalix wanabiyi saalix wiil saalixa iyo nebi saalixa adigoo a soo dhawow kaalayo noo imow buu yidhi wa aqara wuuna sugay binubuwatihi nebi maxamed nebinimadiisii ayuu nebiyullaahi aadamna u qiray weeyaan wa can yamiinihi aadam midigtiisa iyadoo ay tahay aswidatun yani madowyaal ay yihiin yani madaxyo wada madow ayaa maaragtay dhanka midigtaa ka jira nabiyullaahi aadam aswida waxaa loo jeedaa madaxyo madoow oo tiro badan ayaa dhanka midigtaa ka jooga idaa nadara ilayhim madaxyadaa madmadow haddii uu eego aadam daxika wuu qoslaa waa maxay madaxyadaasi wahiya arwaaxu sucadaa dadka ahlu jannada ah ruuxdoodiibaa halkaa wada safar madaxyadoodii ayaa halkaa joogo markaasuu ku farxaa awlaadiisii oo ahlu noqotay ayuu ku qoslaa weeyaan wa yasaarihi bidixdiisana aswidatun madaxyo madow ayaa dhanka bidixdana ka ah weyaan idaa nadara ilayhim haddii uu eego dhanka bidixdaa madaxyadaa wada madoow tirada badan bakaa wuu ooya aadam maxaa yeelay wuxuu leeyahay wahiya madaxyadaasi arwaaxu lashqiyaai kuwa ahlu naarka ahoo hoogay ruuxdoodii wey marka maadaama ilmihiisii oo awlaaddiisii ay ahlu naar yihiinna xumaan uu ka xun yahay darteed ayuu u ooynayaa weeyaan intaas samadii koobaad buu kula kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam uma curija bihi ila asamaai ahaaniya samadii labaad ayaa haddana lala koray nebiga fastaftaxa wuxuu yani waxau weydiiyey furid ayaa lahu nebiga waxaa u weydiiyey jibriilu jibriil baa u weydiiyey malaaigtii samada albaabkeeda samada labaad albaabkeeda joogtay ayuu u weydiiyey oo yidhi hana loo furo fa futixa markaasaa la furay albaabkii samadii labaad fara'aa fiiha wuxuuna ku arkay ibnay alkhala labadii ilmahabreed ka ahaa ayuu ku arkay oo ahaa yaxya bna zakariya wa ciisa bna maryam calayhim asalaam nabiyullaahi yaxya oo ibnu zakariya ah iyo nabiyullaahi ciisa bnu maryam labadoodaba ilaahay maaragtay calayhim asalaam ayuu halkaasi nabiga ku arkay salawaatu llahi wasalaamu calayh fa sallama calayhima labadooda oo samadii labaad jooga buu salaamay faraddaa way celiyeen calayhi nebiga bay u celiyeen salaamtii way u jawaabeen waraxabaa bihi nebigana way soo dhoweeyeen wa aqara wayna sugeen binubuwatihi nebinimadiisay sugeen sidii nebi aadam uu yeelay bay ayaguna yeeleen uma curija bihi ila asamaai athaalita samadii saddexaad baa lala aaday oo nebiga lala fuulay haddana lala koray fara'aa fiiha wuxuuna ku arkay samadii saddexaad yuusufa calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf ayuu ku arkay wa kaana yuusuf wuxuu ahaa qad uctiya mid la siiyey shatra alxusni qurux iyo wanaag nuskeed mid la siiyey buu ahaa yani shadra xusni baa la siiyey waa nin aad u qurux badan oo aad u wanaag badan buu ahaa weeyaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam fasallama calayhi nabiga salaamay faradda yuusuf wuxuu celiyey calayhi nabiyullaahi moxamed ayuu salaamtii u celiyey waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nebinimadiisana waa uu qiray weeyaan uma curija bihi nebigu waxaa lala koray lala aaday haddana ila asamaai araabica samadii afraad baa lala koray fara'aa fiiha samada afraad wuxuu ku arkay idriis calayhi salaam yani nabiyullaahi idriis buu ku arkay fasallama calayhi nebiga wuu salaamay faradda calayhi idriisna salaamtii buu ka radiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waraxaba bihi nebigana waa uu soo dhoweeyey wa aqara wuuna sugay binubuwatihi ay binubuwati muxamedin sala allah alay wasalam nebiga nebinimadiisana wuu qoray nabiyullahi moxamed weeye uma curija bihi waxaa lala haddana lala koray nebiga ila samaai alkhaamisa samadii shanaad ayaa haddana nebiga kor loogu qaaday fara'aa fiiha markaasuu wuxuu ku arkay samadaas shanaad wuxuu ku arkay haaruuna bni cimraan haaruun oo ina cimraan ah ayuu ku arkay calayhi salaam nabiylaahi muusa walaalkii wey fasallama markaasuu nabiyulaahi haaruun salaamay calayhi nabiga ayaa nabigaa salaamay haaruun calayhi calaa haaruun oo salaamay faradda haaruunu haaruunna calayhi nebiga ayuu salaamtii ka radiyey waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey nebiga wa aqara binubuwatihi nebinimadiisana waa uu qiray weeyaan uma curija markaasaa haddana lala koray bihi nabiylahi muxamed oo malkuljibriil ou la sii aaday ila samaai saadisa samadii lixaad buu la fuulay falaqiya fiiha samada lixaad wuxuu kula kulmay nabiylahi muxamed dhexdeeda wuxuu kula kulmay muusa bni cimraan muusihii ina cimraan ahaabuu kula kulmay calayhi salaam oo nabiyulaahi haaruun walaalkii ah fasallama calayhi nabiyulaahi muxamed baa muuse salaamay faradda calayhi muusena nabiylahi maxamed buu salaantii ka radiyey waraxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi nebinimadiisana waa uu qiray weya falamaa jaawazahu markii ou gudbay oo yani samadii lixaad ou gudbay nabiyllaahi muusa markuu gudbay wey falamaa jaawaza nabi maxamed markuu dhaafay hu muuse ou dhaafay babaka muusa ooyey calayhi salaam faqiila lahu markaasaa nabiylahi muuse lagu yidhi maa yubkiika oo maxaa kaa oohisiiyey maxaa la oyday baa faqaala markaasuu yidhi abkii waan oynaya lianna ghulaaman wiil oo bucita lasoo diray lasoo saaray min bacdi ani gadaashayda yadkhulu ljannata jannaduu gelaya min ummatihi yani yadkhulu ljanna maca ummatihi wey min ummatihi ama ummaddiisibuu la geli akara mima yadkhuluhaa waxa galay wax ka badan oo min ummatii ummadayda ka mida in ka badan oo ummadiisa ka mid ihi ayaa jannada gelaysa weeye asagoo gadaasheeda lasoo diray ba ummadiisi inta badan ay jannada gelaysaa weeye uma curija bihi markaasaa waxaa nabiga haddana lala koray calayhi salaatu wasalaam ila samaai samadii asaabicati ee toddobaad ayaa malkuljibriil haddana la koray wey falaqiya fiiha ibraahiima calayhi salaam maarata nabiyullahi ibraahim ayuu halkaasi samadii toddobaad kula kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam faslma calayhi nabiga nabiylahi ibrahim uu salaamay faradda ibrahimu nabi ibraahimna calayhi calaa muxamedin sala allahu aleyh wasalam ayuu salaamtii ka radiyey waraxaba bihi wuuna soo dhoweeyey wa aqara binubuwatihi buu qiray wa kaana wuxuu ahaa musnidan mid tiiriyey nabiylahi ibraahim dahrahu dhabarkiisa ila lbeyt almacmuuri beytka la yidhaha beyt lmacmuur ayuu maaragtay dhabarkiisa ku tiiriyey wa huwa beytun waa guri wey yadkhuluhu ow galo kula yawmin maalin kasta kulligii baytulmacmuurkaasi sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ay maalin walbaba ay galaan laa yacuuduuna ilayhi dib dambana aysan weligu ugu soo noqonaynin yacni malaa'igta ilaahay tiradeeda waxa weeye maalin kasta kulligii toddobaatan kun oo malaa'igta ilaahay ka mid a ah, ayaa hal mar gelayso say maaragtay uga baxeen bayna noqonaysa dib uguma soo noqonayaan maalin walbana waa macmuuro waa camiran yahin malaa'igtaasaa camiraysa weyaan hada wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina maxamed